رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الdiin weli waxaan ku dhex jirnaa baabkii sabarka waxaa noogu soo dembeysay xadiiskii dheeraa ee dadkii muslimiintaa markaa lagu gubay iyo sida ilaahay subxaana wa tacaala oo sabarka markaa ugu arsuqay wa can anasin anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi mara nebiy nebigaa wuxuu soo maray sala allahu calayh wasalam bimra'atin naag tabki ooynaysa rasuulkaa wuxuu soo maray naag ooynaysoo ku ag ooynaysa cinda qabrin qabri agtiisa rasuulkaa wuxuu soo maray buu yidhi anas naag ooynaysa cinda qabri qabri agtiisay markaa ku oynaysay faqaala wuxuu ku yidhi nebiga ittaqi allaaha allaaha ilaahay ka cabso ittaqi cabso allaaha ilaahay ka cabsee wasbirii sabar buu ku yidhi qabrigan agtiisa ka kac ee oohinta jooji sabar oo ilaahay ka cabsa faqaalad waxay ku tiri ilayka cannii ibtacid cannii macnaha iga fogow war iga tag bay tidhi nebigay ula jeedaa sala allahu calayhi wasalama ilayka cannii iga dhaqaaq bay tidhi fa innaka adigu lam tusab kuguma dhicin oo kuma asiibin bimusiibatii musiibadayda musiibadii igu dhacday oo kale adi kuguma dhicine iga dhaqaaq bay tidhi waxay ula jeedaa haddii musiibadii ani igu dhacday oo kale ay kugu dhici lahayd adba ma sabri lahayn ilayka cannii macnaha ilayka cannii ka dhaqaaq agtayda fa innaka adigu lam tusab kuma asiibin kuguma dhicin bimusiibatii musiibadayda oo kale laakiin walam tacrifuhu ma garanaynin inuu rasuulku yahay ma ogayn nin caadi ah ayay u mooday faqiila lahaa waxaa loo yidhi innahu nebiyu war nebiguu ahaa sala allahu calayh wasalam ninkii aaninkii aad saan uula hadlaysay nebiguu ahaa weli cali baa la sheegaa inuu rasuulka la socday uu ka luggaabiyey kadibna uu ku yidhi naa ninkaad saa ku lahayd rasuulkuu ahaa innahu annabiy fa atat way timid baaba annebiy nebiga albaabkiisa sala allahu calayhi wasalam falam tajid mana helin cindahu agtiisa bawaabayn waardiyaal wax waardiyaal ahoo bawaabiin ah oo ilaalinaya guriga rasuulka ma jirin sida madaxda maanta joogta oo kale bawaabiina wax waardiyaal ah kama helin fa qaalad waxay tidhi lam acrifka kuma kasaynin haddaan sabrayaa macnaha rasuulkii allah inaad tahay ma ogayn haddaanse sabraya faqaala rasuulku wuxuu yidhi innama asabru sabirku waa cinda sadmati aluulaa waa musiibada agteeda waaye musiibada hore agteeda waaye cinda asadmati aluulaa waa jugta hore qacda hore markay kugu dhacdo yaa isla markii la rabaa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun iyo sabir laakiin markaad qoysay had wax soo qaban weysay aad barooratay aad timaha jeexjeexday maryo aad googoysay haddaan sabra cidkaa yeelaysa ma jiro laakiin saa darteed waxaa lagaa rabay sodmada iyo musiibada awalkeeda waa qacda kow iyo jugta hore waaye muttafaqun calayh wa fii riwaaya limuslim tabkii waxay u ooynaysay calaa sabiyin lahaa canug yaroo ka dhintay sabi ayada ka dhinto qabriga lagu duugay yii kor fadhisay kaasay markaa ka oynaysay u oynaysay rasuulkuna wuxuu yidhi sabirku waa musiibada hore wa can abi hurayra anna rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi yaquulu allahu tacaala allaha sarreeya wuxuu odhanayaa maa licabdii addoonkayga uma ahaanin almu'mini ee mu'minka ah addoonkayga mu'minkaa uguma sugnaanin cindii agtayda jazaa'an abaalgud idaa qabadtu markaan ka qaato markaan ka qibdoodo safiyahu safiyahu qofka uu jecel yahay safiy ee safiyahu waa safiihiisa waa qofka xabiibkiisa uu aad u jecel yahay oo min ahli dunyaa adduunka ehelkiisa ah haddii aan ka qaato agtayda ma laha humma axtasabahu haddana uu ajir xisaabsado uusan oynin uusan barooranin ajir xisaabsasho uu la yimaado adduunkayga mu'minka ah haddaan ka qaato qofka uu u jecel yahay adduunka kadibna uu ku sabro ow ku ajir xisaabsado macnaha abaalgud kuma laha agtayda ila aljanna janno mooye janno waaye abaalkiisa wax kaloo qofkaa loogu abaalgudi karo oon janno ahayn ma jiro sidaa darteed janno ayaa abaalkiisa ah waxa loogu abaalgudahayo qofkaasi laga qaatay safiiha iyo qofka uu jecel yahay adduunka ehelkiisii ku ajir xisaabsaday waxa abaalkiisa noqonaya waa janno buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam waa bishardi inuu ajir xisaabsano waa bishardi inuu sabro waa bishardi inuu ilaahay u ogaado subxaanah wa tacaala musiibadan iyo waxaan markaa ku dhacay rawaahu lbukhaariyun baa xadiiskaa weriyey wacan caaishata radia allaahu canhaa caaisha annahaa ayadoo sa'alad waxay weydiisay rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam ayay caaisho weydiisay can itaacuun cudurkan daacuunka lagu magacaabo daacuun cudur calooleed qaaraa waxay dhahan waa caloolbaxa faraha badan laakiin inta badan batni daacuun iyo cuduro badan baa la tilmaamaayo aad u khatar ah rasuulka way su'aashay sala allahu calayh wasalam bal daacuunkiiga waran bay tiri fa akhbarahaa wuxuu nebiga caaisha u sheegay annahu daacuunku kaana cadaaban inuu cadaab yahay daacuunku waa cadaab buu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam yabcauhu allahu tacaala ilaahay uu ku soo bixiya calaa man yashaa'u qofkuu doono cid allaala ciduu doonuu ilaahay ku soo dira subxaana wa tacaala fajacalahu allaahu ilaahay wuxuu ka yeelay daacuunka tacaalaa amarkiisa sarreeye raxmatan naxariis ayuu lilmu'miniina mu'miniinta uga dhigay laakiin dadka mu'miniinta waa u naxariis falaysa min cabdin adoon ma jiro yaqacu uu ku dhaco fi taacuuni taacuun fayamkuthu ku nagaada fii beladihi beledkiisa saabira xaal uu yahay mid sabrahayo sabir ku sabrahaya muxtasiban ku ajir xisaabsanaya yaclamu og annahu laa yusiibuhu inaysan asiibin aynan ku dhicinin ilaa maa kataba allaahu lahu ilaa wuxuu ilaahay u qoray maahana subxaana wa tacaala wuxuu og yahay oo qalbiga ugu jira inaysan ku dhicaynin wixii ilaahay u qoray meehee wax kale ilaa hadduu jiro addoon mu'min ah daacuun ku dhacay beledkiisii ku nagaaday sabrayoo ajir xisaabsaday ogaaday inaysan asiibayn ilaa wixii ilaahay u qoray maahane ilaa kaana lahu waxa uu leeyahay milu ajri shahiidi shahiidka ajirkiisoo kale <clears throat> qofka shahiidka ah ee jihaadkii goobta dagaalka ku dhinta ajirkiisoo kale ayaa la siinayaa rawaahu lbukhaariyu baa xadiidkaa wariyey sabirka qiimaha uu leeyahay buu tilmaamayaa wuxuu tilmaamayaa cudurka daacuunka inuu u dhigmo shahiidnimo ilaan dhowr waxyaabood ayaa jiro darajada shahiidnimada qaata hooyada umul raacda oo kale daacuunka qofka gubtay kambiyaha ku dhinta waxyaabaha noocaasa qofku meel ku soo dumo intaasoo dhan baa wada shuhado laakiin waxay kaga duwan yihiin midka dagaalka ku dhinta lama dhaqa janaasana laguma tukado sidaa darteed kuwan waa shuhado la dhaqo janaasada markaa lagu tukanaayo wa can anasin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allah rasuulkii ilaahay ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo odhanaya ina allaha ilaahay ina allaha ilaahay casa wajal casa qaalib ahaa oo wajalla weynaaye ilaahay qaale wuxuu yidhi ida btalaytu haddaan imtixaamo ida haddaan ku imtixaama cabdii addoonkayga bixabiibatayhi labadiisa xabiibo labada waxyaabood ee uu aadka u jecel yahay haddaan ku imtixaamo macnaha aan ka qaato waay fa sabara haddana uu ku sabro cawadtuhu waxaan ugu beddelaa minhumaa xaggooda aljannata jannada addoonkayga labada waxyaabood oo xabiibooyinkiisa ahuu aadka u jecel yahay labada waxyaabood ee uu jecel yahay haddaan ku imtixaamo oo aan ka qaato fa sabara haddana ku sabraa cawadtuhu waxaan u dhaafsiiyaa oo aan ugu beddelaa minhumaa xaggooda aljannata jannada yuriidu wuxuu ula jeedaa caynayhi labadiisa indhood indhool buu noqday labadii indhood ayaa laga qaaday ilan waa xabiibatayn waa laba waxyaabood oo aad loo jecel yahay noloshana aad yaad markaa ugu dhow sidaa darteed buu ilaahay leeyahay addoonkeyga haddaan ka qaata labada waxyaabood ee uu jecel yahay waa jannad ee waa labadiisa indhoode yuriidu caynayhi buu ula jeedaa waxaan ugu bedelaa buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala jannada jannadaan markaa ugu beddelaa oo jannada ayaan markaa u dhaafsiiyaa wa janna ayaan markaa siiyaa oo aan markaa ugu beddelaa rawaahu lbukhaariyun baa xadiidkaa wariyey wa can cataa ibni abi rabaax cataa ibni abi rabaax qaala wuxuu yidhi qaala lii ibnu cabbaasin ibni cabbaas baa wuxuu ii yidhi radia allaahu canhuma alaa uriika ma ku tusiyaa cabdullaahi ibnu cabbaas waa saxaabi cataa ibnu rabaax waa taabici sidaa darteed ayaa wuxuu leeyahay ibnu cabbaas cataabaa wuxuu ku leeyahay ma ku tusiyaa catow imra'a gabar oo min ahli ljannati jannada ehelkeeda ah subxaana allah meeshaan bay socotaa dadkay dhex joogtaa way adeeganaysaa haddana waa ahlu janno ma ku tusiyaa catow qultu waxaan idhi buu yidhi balaa nacam itusi gabar adduunka joogto ahlu janno ah oo jannada socotee jannada maraysa itus oo adduunka maraysa dheh itusi faqultu waxaan idhi balaa nacam inaadan itusin iska daayi ibni cabbaasow itusi qaala wuxuu yidhi ibni cabbaas haadihi almar'atu gabadhaas ayadaa ma u jeedaa assawdaa'u ee madow waa ahlu janno gabadhaa madow ahlu janno waaye say ku noqotay atat innabiya nebigay u timid sala allahu calayhi wasalam waa sababtay ahlu janno ku noqotay sababtii ay ahlu janno ku noqotay nebigay u timid faqaalad waxay tiri innii anigu usracu waa laylagdaa waan suuxaa macnaha saan u socdaan iska dhacaayo cudurka qalanka ama suuxdinta ah miirbeelkan qabaa innii anigu usracu waa laylagdaa dhulkaan dhaca oo waan suuxaa ula jeedaa wa innii anigu atakashafu waan faydnaa mar allaala markaan dhacana ilan miir ma laha maradiibaa intay ka dhacdo cowradeediibaa faydmaysa fadcullaaha rasuulkii allow alla ii bari tacaala amarkiisa sarreeye lii aniga ilaahay ii tog in cudurka iga qaado qaala rasuulku wuxuu ku yidhi gabadhii in shiti haddii aad doontay gabar yahel sabartii waad sabraysaa isaga sabar walaakin jannatu jannaad leedahay baryahan iyo ilaahow caafimaad sii inaanan dhihin oo aad isaga sabirto oo ilaahay janno ku siiyo waa daw wa in shi'ti haddii aad doontana dacowtu allaaha tacaalaa ilaaha sarreeyaan kuu tuugayaa an yucaafiyaki inuu ku caafiyo haddaan mar ilaahay kuu togana alla wuu ku caafi subxaana wa tacaala ilaahay waa ku caafinayaa subxaanahu wa tacaala labadaa mid doora jannay maqashay faqaalad waxay tidhi asbiruu waan sabraya haan iska suuxsuuxee marba haddii janno la sheegay waxaa iiga fiican oo ii hagaagsan inaan sabro faqaalad waxay tidhi innii laakiin anigu atakashafu waan faydnaa markaan suuxee fadcu llaaha ilaahay ii tuug allaa atakashafa inaanan faydmin haddaa suuxdinta igu dhacdoon iska sabroon dhulka ku dhaco oo aan suuxo inaysan marada iga faydninba taa ilaahay iiga tuug allaa takashafa fa dacaa lahaa ilaahay buu u baryay gabadhu waxay ahayd baa layidhi markaa wixii ka dambeeya haddii cudurku qabto ay qalal ku qabtay dhacdo oo ay suuxdo marada kama dhici jirin ilaahay baa ku duugi jiray subxaana wa tacaala ayadoo cudur ah oo cudur qabta oo ay u bannaantaho dembi aysan lahayn yay diidantahay in cawradeeda la arko ayagoo fayow oo caafimaad qabay jasadkoodu bannaanka dhigaan dumarka maanta jooga sidaa darteed ayay tiri ilaahay ii tug inaanan faydmin fadcu allaaha anlaa atakashafa fadaca lahaa ilaahay buu u tuugay subxaana wa tacaala muttafaqun calayh wa can abi cabdiraxmaan cabdullaahi bni mascuud qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bni mascuud kaannii andur waxaad moodaa inaan dayahayoon fiirinahayo ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa sala allah calayh wasalam nebigaasoo nebigoo yaxkii ka sheekaynahaya nebiyan nebi oo min alambiyaa'i nebiyaalka ka mid ah salawaatu salawaatuullaahi wasalaamuhu calayhi ilaahay naxariisyaalkiisii nabadgelyaalkiisa nabadnebiyaasha korkooda ha ahaatee nebi muxamed oo nebi nebiyada ka mid ah ka sheekaynahaya yaad moodaa inaan hadda arkahay inay shayga xaqiiq aad u soo aragtay markaad ka sheekaynayso waxaad moodaa wax inay ku hor yaalaan ibni mascuud wuxuu tilmaamayaa waa cabdullahi ibni mascuudi xaqiiqda maalintaa nebiga uu ka sheekaynayey inuu hortaagnaa rasuulkii ilaahay ayaan arkay oo ka sheekaynaya nebi nebiyaalka ka mid ah nebigaasoo darabahu ay garaaceen qowmuhu qoomkiisa baa garaacay oo fa ay dhiijiyeen dhiig bay ka daadiyeen wahwa asaguna yamsaxu uu ka masaxhaya addamma dhiigga can wajhihi wejigiisa nebigaasay qoomkiisa u garaacayaanay dhagax ku tuurayaanay dhiig uga daadinayaan asagana wuxuu masaxayaa wejigiisuu dhiigga ka tirtirayaa yaquulu asagoo odhanaya allaahumma qfir liqowmii ilaahow qoomkayga u dembi dhaaf oo cafi fa innahum laa yaclamuuna ma ogin xaqiiqdaysan ogeyn hadday ogaan lahaayeen nebigooda saan uma dhiijin lahayn ilaahayow u dembi dhaaf way garaaceen way tumeen dhiig bay ka qubaayaan asagana waa u ducaynayaa waa sabrayaa nebiga nebigaasi kumuu ahaa qolaa waxay dheen waa isla laftigiisa sala alayh wasalam oo markii daa'if uu aadeen la dhagaxyeeyey tii buu ka sheekaynayaa ama nebi kale suu ahaadaba waa nebi nebiyaasha ka mid ah waayo ambiyadu aad bay u sabri jireen waatay dhaheen walanasbiranna calaa maa aadaytumuuna waxaad nagu dhibaysaana waan isaga sabraynaa allaahumma kfir liqowmii ilaahu qoonkayga u dembi dhaaf oo iska cafi fainahum ayagu laa yaclamuuna ma ogin mutafaqun calayh wacan abi saciidi wa abi hurayra radia allaahu canhuma xadiidkani laba saxaabi ayaa isla warisay waa abi saciid iyo abu hurayra ama abi hurayra labadoodaba allah ka raadi noqdee can ilnabiy nebiga xaggiisa waxay ka wariyeen qaala inuu rasuulku dhahay maa yusiibu ma asiibto almuslima qofka muslimka ah muslimadana waa lamid gabadha min nasabin wax nasab ah nasabka waxaa meesha loola jeedaabaa la yidhi waa tacab waa dhib aad dhib dhibka qasiiba walaa wasabin iyo jiro walaa hammin murug walaa xasanin tiiraayo walaa adaa iyo dhib walaa qammin iyo murug xoog badan xataa shawkatu qodax xataa ha noqoto yushaakuhaa durteed qodax durtayba ha ahaato dhib hadduu soo gaaraba ilaa kafara allaahu alla wuxuu uga dhaafaa bihaa waxaa ku dhacay sababtiisa min khataayaahu gafafkiisa muttafaqun calayh dembiyadaa alla uga tirtiraa subxaanahu wa tacaala muttafaqun calayh walwasabu almaraq jiradaa markaa loola jeeda xadiidku wuxuu tilmaamayaa murug hadday ku soo food saarta caawa buu ilaahay kaaga tirtirayaa waa qofka mu'min inuu yahay waa inuu sabar ku socdaa sidaa darteed buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam maa yusiibu almuslima muslimku ma asiibto min nasabin dhib walaa wasabin jiro walaa hamin muru walaa xasanin tiraayo walaa adan iyo dhib noocuu doona ha ahaada walaa hammin qamimgana waa murugta xooga badan xata shawkatu qodax yushaakuhaa durtaba ha noqoteen kab kaa go-day ha noqoto dhagaxoo aad suulka ku dhufsatay ha noqoto dhib kasta oo kugu dhacaa ilaa kafara allaahu bihaa ilaah wuxuu uga asturaa min khataayaahu gafafkiisa muttafaqun calayh muttafaqun calayhi waalwasabu almaradu jiradaa la yidhaahdaa wacan can abi mascuud wacan ibni mascuudin leh radia allaahu canhu qaal ibni mascuud wuxuu yidhi dakhaltu waxaan u soo galay cala alnabiyi nebiga korkiisa sala allahu calayh wasalam wahwa asagoo yuucaku la xanuunjinaayo waa qandhanya xooga badan taabaa markaan loola jeedaa wuxuu yidhi marka ninka ibnu mascuud la yidhaahda dakhaltu cala alnebiy nebiga dushiisa ayaan u soo galay sala allahu calayhi wasalama wahwa asagoo yuucaku la xanuunjinaya rasuulka qandhaysan macnaha faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayo innaka adiga tuucakuma lagu xanuunjinayaa wackan xanuun shadiidan oo daran rasuulkii alloo ma xanuunsanaysaa oo ma qandhan tahay qandhad daran miyaa ku haysaa qaala ajal buu dhahay nacam innii anigu uucaku waa lay xanuunjiyaa kamaa yuucaku sida loo qanceeyo loo xanuunjiyo oo kale rajulaani laba nin oo minkum adinka idinka mid ah laba nin xanuunkooda ayaa keligay saaraa buu dhahay nebiga qultu waxaan idhi daalika arrintaa anna laka ajarayni ma inaad laba ajir leedahayba sababta oo laba qofood xanuunkooda adi keligaa lagu saaraayo ma inaad laba ajir leedahaybaa qaala ajal haa buu dhahay macnuhu waa sidaa ajal daalika kadaalika arrintu waa sidaa maa min muslimin muslim ma jiro yusiibuhu ay asiibta adan dhib shawkatun qodax dhibkeedii famaa fawqahaa wixii ka weynba qodax iyo wixii markaa ka sarreeya ilaa kafara allaahu ilaahay wuxuu uga asturaa bihaa dhibkaa iyo waxaa duray sayi'aatihi qaladaadkiisa xumaayaalka iyo qaladaadka uu geliy dembiyaalka yuu ilaahay uga asturaa wa xutat canhu waxaa looga hoobiyaa xaggiisoo looga tirtiraa dunuubuhu dembiyaalkiisa kamaa taxutu say u qubto oo kalay u daadato ashajaratu geedaha waraqahaa laamaheeda sida geedka uu u qubuu u soo daadiyo caleemaha qalalay oo kale yaa dembiga looga tirtiraa muttafaqun calayh alwacku maqhu lxuma waa qandhada wax daboosha wa qiila alxumaa qandhadana waa la yidhaahdaa qandhabaa rasuulka markaa qabatay aad u daran marka gacanta la saarana bustaha ka soo dhex baxda waa la su'aalay sababtu maxay tahay laba qofood xanuunkoodaa keligay leesaaraa buu yidhi acdamu nnaas albalaa alambiyaa imtixaanka dadka waxaa ugu adag nebiyada uma alamhal faalamhal sida loo kala iimaan iyo alla ka cabsi badan yahay yaa loo imtixaan badan yahay sidaa darteed buu ninkani wuxuu tilmaamayaa nebiga xanuunkii uu ku arkay laba ajirna wuu leeyahay xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofka mu'minkaa dhib kastoo ku dhaca qodax durtaba ha ahaatee dembi baa looga tirtiraa sida geedkuu u soo daadiya caleemaha oo kale wa can abi hurayra qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu dhahay sala allahu calayhi wasalam man yurid allahu bihi khayran qofkuu ilaahay khayr la doono yusib minhu waa la asiibaa imtixaan baa la saaraa macnaha rawaahu lbukhaariy bukhaari baa xadiiskaa wariyey wadabatuu waxay u shaqleen yusab bifatxi sood saadkoo la kordhigo yusab inaad dhahdo macnaha wa kasrihaa waa la hoos dhigi karaa kasriga waa in la hoos dhigo oo yusib la dhaho yusab iyo yusib labadaba waa loo shaqlaa qofkuu ilaahay khayr la doono adduunkaa lagu imtixaanaa imtixaan ayaa la saaraa man yuridi allaahu bihi khayran qofkuu ilaahay khayr la doono yusib ama yusab minhu waa la asiibaa rawaahu lbukhaariyun baa xadiidkaa wariyay wadabatuu waxaa loo shaqlay u shaqleen yusab bifatxi saad waa kasrihaa hoos dhig iyo kordhig labada labadaba kaad akhrisa waa sax can anas qaale wuxuu yidhi qaala rasuulu ullah rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yatamanayanna yuusan tamaninin tamaniga macnaha waa inuu jeclaysto yuusan jeclaysanin axadukum midkiin almowta geeri liburin dhibaato asaabahu asiibtay darteed ilaahu nafta iga qaad adduunkan waaba ku dhibtooday wax maba helaba caafimaad maba helaba waa jiradaa faqri kama baxo mar iga wad waa mamnuuc yuusan axad geeri tamanin dhibaato asiibtay darteed weliba dhibkaa haddii dhib adduun uu yahay waa mamnuuc mar baa laga baxaa si ay noqoto ilaahay kaaga bixinaa ama caafimaadaa lagugu bedeli ama baa lagugu bedelayaa hanti iyo xoolo ama mashaakilkii ku haystaa wax kal lagugu bedela ama geeribaad uga bixi laa yatamanayanna yuusan tamaninin yuusan jeclaysanin axadukum midkiin almowta geeri oo ilaahow nafta iga qaad oo idil yuusan dhihin lidurrin dhibaato darteed asaabahu asiibay maxaa dhacay fa in kaana haddii ay noqoto laabudda lagama maarmaan faacilan inuu sameeyo inuu hadalkaa ku hadlo dhibku aad uga bato hadday noqoto ilaahow idil oo mujarada yuusan dhihine falyaqul ha dhaho allaahuma ilaahayow axyinii inooley maa kaanatilxayaatu noloshu intay lii ani ii tahay maa kaanatilxayaatu noloshu intay khayran lii khayr ii tahay intay noloshu ii fiican tahay oo ay ii khayr badan tahay ilaahayow inoole watawafanii i oofso oo i dil idaa kaanat haddii ay tahay alwafaatu geeridu khayran lii mid khayr ii ah haddii laga fiirsan waayo ee inuu dhaho meehe si kale ay noqon weyso marka hore yuusan dhihin ilaahu idil laakiin haddii laabudda ay noqoto mid laga maarmi waayo sidaa ha dhaho buu dhahay nebiga muttafaqun calayhi inuu isdilo iska iskabadaa waxaa mamnuuca inuu idil ilaahayow yidhaahdo ilan dad baad arkaysaa marka nolosha dhibaato adag ay ku noqoto isdila ama meel iska soo tuura ama suncada ama mashaakil kala sameeya ama isdaldala taa iska dhaafe waxaa la diidayaa inaad dhahda ilaahayow idil sababto waxay tahay umuuraha ilaahay gacantiisay ku jiraan subxaana watacaala tacaala ninbaa dhaawac gaaray xanuunkii wuu adkaysan waayey mar allaala markuu u adkaysan waaye intuu midi qaatay ama aalalaysku dilu dilay naftiisa naarta geeya buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala sababta waxay tahay addoonkaygu iga soo degdegay wuxuu isugi waa intaan ani uga imaado waaba loo imaan lahaa inuu iska sugo saasay markaa ahayd waay wa can abi cabdillaah khabaab bin lard radia allaahu canhu saxaabiyaadkii asxaabtii ugu horhoreeyey islaamka dartii loo dhibay ayuu khabaab ku jiray qaala wuxuu yidhi shakawna waan ashtakoonay oo waxaan u dacwoonay ilaa rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa sala allahu calayh wasalam nebiga xaggiisa ayaan u ashtakoonayoon u dacwo tagnay sala allah calayh wasalam wa huwa rasuulkoo mutawasida mutawasidun barkan rasuulkoo barkaday oo mutawasid ku ah biburdatin go lahu asaga uu lahaa rasuulku go uu lahaa buu markaa barkan yahay fii dilli lkacbati kacbada hooskeedana wuu jiifay waxaad ka fahmi kartaa intaan la hijroonin inay tahay oo dadka ay maka joogeen rasuulkuna maka uu ku sugnaa kacbada hooskeeda ayaa intuu god dhigtay rasuulka yuu jiifaa fa qulnaa waxaanu ku nidhi allaa tastansiru miyaadan noo gargaar weydiinaynin lanaa anaga ilaahay ma noo gargaar weydiinaysid miya anlaa tadacuu miyaadan ilaahay noo baryaynin lanaa anaga ma noo ducaynaysid miya rasuulka ilaahay faqaala wuxuu yidhi marka khabaab muxuu la jeedaa khabaab wuxuu ka wadaa dhibka iyo mashaakilkana haysta mushrikiinta dhibkayna nasaarayaan mashaakilka iyo salaad la'aantan ka tukan la'nahay dhibka ay gaallada nagu haayaan rasuulkii allow ilaahay gargaar ma nooga weydiinaysid miya ilaahay ma noo baryaysid miya in dhibkan marna laka qaado fa faqaal rasuulku wuxuu yidhi qad kaana wuxuu ahaa man qablakum dadkii adinka idinka horeeyey cidda idinka idinka horaysay hadduu islaamnimada qaato yu'khadu arajul ninka waa la soo qaban jiray fa yuxfaru lahu waxaa loo qodahayay fi lardi dhulka inta la soo qabto yaa dhulka loo qodaya fi lardi arlada fa yujcalu waa la yeeli jiray fiiha godkii la qoday ayaa la dhexgelinayaa intaan horuu ka soo baxsan yahay uma yu'taa waxaa lala imaan jiray bilminshaari minshaar baa la keeni jiray alad wax lagu kala gooyo fa yuudacu waxaa la saari jiray minshaarta calaa ra'sihi madaxiisa madaxiisa korkiisaa la saarayaa fa yujcalu waxaa laga yeeli jiray nisfayni laba gobol saasaa inta loogu kala gooyo laba cad markaa laga dhigi jiray wa yumshatu waxaa loogu shanlayn jiray biamshaatin shanlo biamshaati alxadiidi shanla bir ah shanla waaweyn oo fargeetada dhulka lagu nadiifiyo kale ah inta la keeno ayaa loogu shanlaynayaa maa duuna laxmihi hilibkiisa iyo wa cadmihi laftiisa inta u dhaxaysa hilibka iyo lafta inta u dhaxaysa yaa shanlada birta loogu shanlaynayaa ka noqo diinkaaga ka noqo diinka saasaa la yeelayaa maa yasuduhu kama laabin jirin oo kama leexin jirin daalika arrintaa ciqaabka ah can diinihi diinkiisa diinkiisa ugama baxsan jirin diinkiisuu ku sugnaan jiray maa yasuduhu kama leexin jirin oo kama hor istaagi jirin daalika arrintaa ciqaabka can diinihi diinkiisa wallaahi ilaahay baan ku dhaartuu dhahay rasuulka layutimanna allaahu ilaahay wuu taam yeelaya subxaanah wa tacaala wallaahi allaan ku dhaartaye layu'timanna allaahu layu'timanna allaahu ilaahay wuu dhammaystirayaa wuu taam yeelayaa allaahu ilaahay haada alamr amarkan ee kan ah waa islaamnimada diinkan wuu dhammaystirmayaa meel kastana wuu gaarayaa xataa yasiira alraakibu ilaa qofka raakibka ah ee faras ka saaranee musaafirka uu socdo min sancaa ka bilow sanca ilaa xadramuud ilaa xadramuud laga gaaro sanca ilaa xadramuud buu soconayaa laa yakhaafu xaal uusan ka cabsanaynin ila allah ilaahay maahane subxaanah watacaala asagoo ilaahay maahine cid kale aan ka cabsanayn waxaan gaalada iyo waxaan mushrikiinta qibka idinku haya iyo ay saa idinsoo fiirinaynin ka bilow sanca ilaa xadramuud buu ninka musaafirka socon doonaa ilaahay maahine cid kalou ka cabsanayna ma jiro iyo wadi'ba waraabo calaa khanamihi arigiisa uga cabsado bes inuu isdhaho meeshaan cidlo waaye duur waaye erigan aad wadatay intuu waraabo kuu soo baxo amuu kaa cunaa walaakinakum laakiin idinku tastacjiluuna waa degdegsiya dalbaysaan sabra waxoogaa suga ciqaabkii dhibka isaga jira adkaysta oo sabra arrintaa way imaanaysaa walaakinakum tastacjiluuna haddaad rabtin inay timaado heer waxaa la gaari jiray sida ilaahay tilmaamay aan soo marnay xataa yaquula arasuul waaladiina aamanuu macah mataa nasruullah aaway nasrigii ilaahay ee la sheegaya goormuu imaana alaa ina nasra allaahi qariib nasriga ilaahay qariib waay wuu dhow yahay baa la yidhi rawaahu lbukhaariy baa xadiiskaa wariyey wa fii riwaaya wa huwa rasuulka oo mutawasidun barkan burdatan go' waqad laqiinaa anagoo kala kulannay min almushrikiina mushrikiinta xaggoodana shiddatan dhibaato markaas aan nebiga u imaanaynoon leenahay ilaahay noo tuug faraj ha noo furo dhibkan hanala ka bixiyee waa wakhti mushrikiinta aan shiddo iyo dhib kala kulannay wa can ibni mascuudin qaala wuxuu yidhi kaana lamaa kaana markay ahayd oo la gaaray lammaa goortii kaana ay ahaatay dheh yowmu xunayn maalintii xunayn aafara wuu kala dooray rasuuluullaahi sal alla calayh wasalam rasuulkii ilaahay wuu dooray naasan dad ayuu u dooray filqismati qaybta maalintaa xunayn waa xoolo badan baa la soo helay sidaa darteed dadka isku si wax looguma qaybinin dad ayuu u dooray qaybta rasuulka sal alla wasalam oo wuu u badiyey macnaha fa acda wuxuu siiyey alaqrac bin xaabisi ninka lagu magacaabo mi'atan min alibili boqol geeluu siiyey rasuulka ninkaa keligii mu'alifat alquluubkuu ahaa dadka herbaadiyaashee markaa soo islaamay buu ahaa boqol geel buu rasuulku siiyey wa acdaa wuxuu siiyey cuyaynata bin xisnin mila daalika saasoo kale wa acطaa wuu siiyey naasan dad oo min ashraafi alcarabi carab dadka madax madaxda iyo ogaasyada ahaa saasoo kale boqol boqol wa aaharahum wuu u kala dooray rasuulka oo u kala badiyey yowmaidin maalintaa fi lqismati qaybta maalintaa qaybta dad buu aad ugu badiyey faqaala rajul nin baa yidhi xoolo haddii bay leeyihiin nin baa dhahay wallaahi baan ku dhaartee ina haadihi alqismatu qaybtani maa cudila fiiha cadaal laguma samayn cadaal loolama jeedaa la yidhi waa nebiga sal alla calayh wasalam rasuulkuu tuhmay uu yidhi qaybtan uu nebi moxamed qaybiyey cadaalad ma aha wamaa uriidu wamaa uriida mana loola jeedin fiiha qismadan wajhu ullaahi ilaahay wejigiisa garab iyo waxyaaba noocaasa ah. waa wejiga wax lagu bixiyeye ilaahay dartiisana loolama jeedo cadaladna laguma samaynin wamaa uriidu fiiha wajhu allah faqultu yaa dhaha ibni mascuud nebiga hortiisa kama dhihi ninka bannaankuu ka yidhi ibni mascuud baa maqlaaya wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi buu dha ibni mascuud wallaahi baan ku dhaartee la akhbiranna ama la ukhbiranna waan u khabri doonaa waan u sheegayaa buu yidhi rasuula allaahi sala allahu calayh wasalam hadalkan aad tiri nebigaan gaadhsiin doonaa fa aataytuhu waan u imid ama waan u tegey faahbartuhu waan u sheegay rasuulka bimaa qaala ninka wuxuu yidhi rasuulkii ilaahayow ninkaas saasuu yidhi fatahayara waxaa doorsoomo isbedelay wajhuhu rasuulka wejigiisa wejigiisaa isdoorsoomay oo wuu isbedelay rasuulka sal alla calah wasalam kaan kaana fatahayara wajhuhu xataa kaana ilaa uu ahaaday ama uu noqday ka sirfi rinji guduudan oo kale rinji guduudan oo kale ilaa uu noqday rasuulka wejigiisa uma kadib qaala wuxuu yidhi faman yacdil yaa cadaalad samaynaya faman yacdil war yaa cadaalad samaynaya idaa lam yacdil illaahu wa rasuuluhu ilaahay iyo rasuulkiisa hadday cadaalad samayn waayeen yaa waay qofka cadaaladda samaynaya ilaahay baa saa soo amray in saa wax loo qaybiyo nebigaa la amray nebigiina sidii buu yeelay qismada ilaahay iyo nebi moxamed ay qaybiyeen hadday cadaalad noqon weysay yaa cadaaladda samaynaya marka codka yaa laga helayaa macnaha oo cadaalad samaynaya yaa cadaaladda samaynaya oo cadaaladiisu ay fiicnaanaysaa idaa lam yacdil illaah hadduusan ilaahay cadaalad samaynin iyo wa rasuuluhu uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi yarxamu allaahu muusaa muuse ilaahay ha u naxariisto nebi muuse ilaahay ha u naxariista qad uudiya waa la dhibay biakhara min haadaa kan wax ka badan baa lagu dhibay fa sabara wuu iska sabray wuu sabray nebi muuse kan wax ka badan baa la gaarsiiyey faqultu waxaan idhi buu dhaa ibni mascuud laa jarama waxa xaqiiqa ah laa arfacu ilayhi inaanan u soo kor yeelin rasuulka xaggiisa bacdaha maanta wixii ka dambeeyay ama hadalkan kadib xadiian hadal muttafaqun calayh wax kale ma usoo sheegaayo hadduuba nebigu saan u dhibtoonayo wejigiisa uu doorsoomayo bedelaayo suusan nebi moxamed u dhibtoonin wax kale uma soo sheegahay saasuu markaa ninkaa yidhi hadduusan cadaalad samaynin ilaahay iyo rasuulkiisaysan cadaalad samaynin yaa cadaaladda samaynaya laga sugaya adduunka jooga yarxamu llaahu muusa uma kadib qaala wuxuu dhahay nebi moxamed yarxamu allah ilaahay ha u naxariista muuse qad uudiya waa la dhibay biakhara min haada arrintan wax ka badan fasabara wuuna sabray waa uu sabray ya ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaaladiina aadaw muusa fabara'ahu allahu mima qaaluu wa kaana cinda allahi wajiiha yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyayow laa takuunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale aadow muusaa nebi muuse dhibay ha noqonina nebi muuse kubii dhibay sheelow qabaa bay dhaheen waxyaabo fara badan bay ku sheegeen arina allaha jahra si caddaana noo tusi muusow wax aysan u geysan nebi muuse male ilaa uriyaa qawmi lima tu'duunanii qoomkayo maxaad ii dhibaysaan maxaa ii dhibayseen lima tu'duunanii waqad taclamuuna annii rasuulu ullah idinkoo og inaan rasuulkii ilaahay ahay maxaa ii dhibaysin buu dhahay nebi muuse calayhi salaam dhubka iga dhaafa dadka mu'miniintow ha ahaanina kaladiina aadow muusa kuwii muuse dhibay fabara'ahu allahu mima qaaluu waxay ku sheegeen ilaah baa ka yeelay wa kaana cinda allaahi wajiiha hoosuu ka bararaabay dhaheen sheelow qabaabay dhaheen waa cudurka hoos bararya waxyaabo fara badan oo noocaasay ku tilmaameen sidaa darteed buu ilaah yiri idinka saasoo kale ha noqonina faqultu waxaan iri buri ibni mascuud faqultu laa jarana laa arfacu ilayhi inaanan usoo kor qaadin xaggiisa bacdaha ka wixii ka dambeeya xadiian hada muttafaqun calayh wa kasarfi uu yiri huwa bikasri saad kasarfidh saadkoo lahoos dhiga almuhmalati waana dhibcatiro macnaha saad waayo daad maa dhibic ma laha muhmalo waa aydan dhibca lahayn wahuwa sidqu alaxmar rinjiga gududan baa la yidhaahdaa rinjiga casaanka ah oo kale wejigiisii noqday rasuulka sal alla calayh wasalam wa can anasin qaala qaala rasuulu llahi rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam buu yidhi anas idaa araada allaahu hadduu ilaahay la doono bicabdihi addoonkiisa khayran wanaag uu la doono cajala lahu alcuquuba dhibkaa lagu soo dedejiyaa fi dunya adduunka waa la imtixaamaa waa la rafaadiyaa xanuun buu galaa faqri buu galaa dhib buu galaa wuu ka baxaa kiikii ka weyn buu galaa wuu ka baxaa tuu sii culusuu galaa maaha nacibla necab yahay imtixaan baa laga qaada ilaahay baa qeyr la doono shahaada la rabaa in la siiyo abaalgud baa la rabaa in la siiyo heerka sabirkiisaa la fiirinayaa askariga markuu baxo furinba furinta ka dambaysa halisba halista ka dambaysa marka uu galo ee uu ka soo baxa xidigta la siiyaa soo iyo gaashaanlaay waxyaabaha la midka ah sidaa darteed ayaa qofka mu'minka ah mar kasta imtixaan iyo dhib iyo mashaakil baa la marsiiyaa waa ilaah baa khayr la doonay idaa araada allah hadduu ilaahay la doono bicabdihi addoonkiisa khayran khayr uu la doono cajala lahu alcuquuba cuquubada iyo dhibka lagu soo dedejiyaa fi dunya adduunka waidaa araada allaahu hadduu ilaahay bicabdihi addoonkiisa ashar shar uu la doonana amsaka canhu waa laga haayaa dhibkaa laga celiyaa bidembihi dembiga uu galay sababtiisaa looga celinaya xataa yuwaafii bihi ilaa loo oofiye abaalgudkiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo waa laga haayaa waa taariku salaat ma xijaabato heesay dhegaysataa waa faasiqad waa faasiq waa qaad cune waa taariku salaa waa dembiile caafimaadka loo siyaadinaya cumrigaa loo siyaadina xoolaha loo badinayaa wuu isdhiganaa marka saa in raari looga yaha buu ismoodaa sanastadrijhum min xayu laa yaclamuun waxaan ka sabaansabaynaa buu dhahay ilaahay meel aysan markaa ogeen kadib baa qiyaama hal mar la qabtaa waqaala nabiyu nebigu wuxuu yidhi sal allah calayh wasalam ina cidama aljazaa'i abaalgudka weynaantiisa wuxuu ku xiran yahay maca cidami albalaa imtixaanka weynaankiisa qof kasta abaalgudkiisa weynaan wuxuu ku helaa heerka imtixaankiisu la egyahay wa ina allaha ilaahay tacaala amarkiisa sarreeye idaa axabba hadduu jeclaado qowman qowm uu jeclaado ibtalaahum uu imtixaamaa kow marka lagu jeclaado imtixaan baa lagaa qaadaya ma u qalantaa ma samaya waid ibtalaa ibraahiimu rabbuhu bikalimaat faatamahunna ibraahim baa la imtixaamay wuu barmoosay qaala inii jaaciluka linnaasi imaaman dadkaan hogaamiye kaaga dhigaa buu dhaha ilaahay way waa la imtixaamay laa ilaaha ila allah darteeda dab loogu riday nebi ibraahim calayhi asalaam sidaa darteed buu ilaahay yidhi nebiga yidhi idaa axabba ilaahay hadduu jeclaado qoom ibtalaahum wuu imtixaamaa faman radiya qofkii raalli ka noqda oo imtixaankii ilaahay raalli ku noqda cudurkii dhibkii imtixaankii faqrigii gaajadii mashaakilkii qoofkii qofkii raalli ku noqda falahu ilaahayna aridaa raalli buu ka noqdaa raalli ahaasho ilaah buu helaa waman sakhita qofkii carooda falahu suqta ilaahayna ugu caroodaa subxaana watacaala tacaala maxaa ani xaggee layga gaaray waaba tukadaa kuu dhaad arkaysa haddaad tukatidna waa lagu imtixaana waa lagu fiirina aliflaamiim axasiba annaas an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun ayagoon la imtixaamin in aamanaa looga tegay may malayaan buu dha ilah subxaana watacaala idaa axaba hadduu jeclaada ilaahay qowman ibtalaahum wuu imtixaamaa faman radiya falahu ridaa hadduu raalli noqdo qofka imtixaanka uu ku qanco dhaho goor buu ilaah iga saari doonaa ilaahay baana ku mahadsan xunuunkan iyo dhibkan iyo rafaadkan aan ku jiro mahadsanid ku dhaho ilaahay u mahad celiye subxaana tacaala u shukriyo weliba asagoo dhib la gaarsiiyey raalligu ilahay ka noqda subxaana wa tacaala ama ha laga qaado ama yaan laga qaadin raalli haashuu gelaya waman sakhata qofkii xanaaqa waxaa dhacdaa waman sakhita qofkii u carooda ilaahay see waaya asaga wallaahi subax kasta saa socon dubtaa shaqa ma laha dhibaato guriga ma laha mashaakil buu igu sii bataa imtixaan la i haysta maxaa waaye qofkii dhaha soo ma aha falahu assukhtu waxaa u sugnaaday asagana xanaaqu ilaahay waa u caroodaa subxaana wa tacaala rawaahu tirmidi baa xadiidka wariyey wa qaala tirmidi wuxuu dhahay xadiidun xasanun waa xadiid xasana wanaagsan sabir baa inala amrayaa way noo sii socotaa baabka sabarka balse caawa meesha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa